بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم waxaynu ku soo guda jirnay sharxii matnu tuxfaة الأطفاal والغilmaan للsheykh sulaymaan aljamزuri raxmat ullahi عaleyh matnigaas oo xalaqaadkii xalqadan ka horeeyay aynu ku soo qaadanay muqadimada iyo axkaam annuuni asaakin watanwiin xalqadii ugu dambeysayna aynu ku soo baabkii axkaam annuun asaakinati watanwiin ayaa maanta insha allahu tacaala xalqadan waxaynu isku dayi doonaa inaynu waxoogaa si muraajaca iyo si tawdiix waadixin meelaha qaar ah aynu u dul joogsanno baabkii baabu axkaam annuun asaakinati watanwiin inagoo dul ahaan soo marayna maxay hayde dhammaan axkaamtii afarta ahaa waxaynu soo sheegnay nuunta raabaniya tanwiintu in ay leeyihiin afar xukun afartaa xukunna ay ahaayeen alidhaaru walidqaamu waliqlaabu walikhfaa afartaa xukun waxaynu soo sheegnay <clears throat> in loo kala qaybinayo xuruufta hijaa'iga oo xukun walba oo afartaa xukun ka midii uu qaadan doono xuruufta hijaa'iga qayb ka mida ah idhaarku waxaynu soo sheegnay inuu lix xaraf qaatay idqaamkuna uu qaatay lix xaraf iqlaabkuna uu qaatay hal xaraf saddex iyo toban xaraf markii saddexdaa xukun ay ku tegeen shan iyo tobankii xaraf ee soo hadhana uu qaatay alikhfa haddaba maanta waxaynu isku dayi doonaa insha allahu tacaala inaynu abwaabtii ama saddexdii afartii xukun aynu mid walbo waxyaalaha markii hore wakhtigu inoo saamixi waaye ama aynu u eegaynay maqaamka ibtidaaga ibtidaa'iga inaan maxay hayde tafsiil dheer la gelin aynu xoogaa si khulaaso ah iyo si ziyaado fawaa'id kordhina aynu u dul joogsanno abwaabtii alidhaar ayaa u horeeyey waxaynu soo sheegnay inuu ahaa luqatan albayaan isilaaxana inuu ahaa ikhraaju kuli xarfin min makhrajihi min hayri qunna tacriifkaasaynu ku soo sheegnay xagga isilaaxa in xaraf walba laga soo saaro makhrajkiisa isagoon wax qunina ay la socon xarafkan la idhaarinayo uu yahay nuuntii rabneyd iyo tanwiintii laakiin waxaad moodaa cibaarada istilaaxan in laga wanaagsan yahay sida ayman doctor ayman rushdi suweyd xafidah اllahu tacaala warcaa uu qeexayana in lagu qaydo oo la idhaahdo idhaaru ikhraaju kuli xarfin min makhrajihi min duuni ziyaadati una inama min hayri ziyaadati gunna oo haddii maxay ku kala duwan yihiin in xaraf walba laga soo saaro makhrajkiisa min hayri gunna qunno la-aan iyo qowlkan uu leeyahay ayman min hayri ziyaadati gunna gunnada oon yani maxaahede la kordhinayn waxaad moodaa inuu tacriifka aynu ajhud yahay uuna mudan yahay isagu in la horqaato maxaa yeelay nuunta reeban iyo tanwiintu waa waxa la idhaarinayo haddii aynu qaadanno tacriifka ah ikhraaju kuli xarfin makhrajihi min hayri huna waxaynu arki doonaa maanta ama baab e, hunaba inoogu iman doona sifada hunadu inay tahay sifo laasimaysa nuunta reeban ama nuuntaba fii kuli axwaaliha iyo miimta ama xaaladahooga o dhan ama maftuuxaadaan ama madmuum mutaxarikaan saakinaan mushadadaan mudqaman mukhfiyaan saynu arki doono markaa nuunta marnabo kama faaruqayso qunnadu in la idhaahdo marka la idhaarinayo min hayri qunna qunno iyadoo waxa lasoo saaraya xarafkii isagoon qunna la socon taasi waa muxaal waxaan yani maxayhee suurtagalkeygu uu fogyahay weeyaan mana dhici karto maxayhede xagga adaagana waxa fiican in muraacaat اluna la ilaaliyo laakiin tacriifka ayman u min gayri ziyaadati una idhaarka xarafka waa laga soo saaray makhrajkiisa isagoon unadii aan lagu kordhinayn oo miqdaarkeegu uu ahaanayo miqdaar hooseeya sida aynu maraatibteeda aynu ku arki doono idan hada huwa alidhaar tacriifkaasaan ajwad xuruuftiisu waxaynu soo sheegay inay li xarafaayeen alhamzatu walhaau walcaynu walxaa wاlghayn wاlkhaa lixdaa xaraf haddii ay daba dhacaan nuun reeban iyo tanwiin xukunka nuunta reeban iyo tanwiintu u ahaanayo alidhaar oo tacriifkiisa aynu sheegnay man aaman oo kale sababta nuunta reeban iyo tanwiinta loo idhaarinayo xuruuftan marka ay daba dhacaan waxa weeyaan waa bucdu makhraji hadihi اlxuruuf can makhrajay annuun wاtanwiin ama can makhraji nuun waa fogaanshaha ay kala fog yihiin makhrajka xuruuftan xuruuf اlidhaar iyo mahrajka nuuntu nuuntuna طarف lisaan bay ka soo baxaysa inu arki doono xuruuftana xalqigay ka soo baxayan lidaalika bucdi baa u dhexeeya ama waa kala fog yihiin mar kastoo labada xaraf ay kala fogaadaanna waxaa tacayana fiihima alidhaar markaa sababta idhaarka keentayna waa arrintaasi calaamadda haddaynu eegno idhaarka calaamat اlidhaar qofku musxafka markuu akhriyay muxuu ku garanaya inay nuunta reeban iyo tanwiintu ay mudharaan yihiin marka ay xuruuftan daba dhacaan wuxuu ku garanayaa nuunta reeban waxaa la dul saarayaa ama waxaa la saarayaa sukuun ama ra'su kha min hayri nuqطa tarwiintana waxaa la samaynayaa waxaa la isleekeysiinayaa oo tataabuc taraakub lagu samaynaya laba shaqalka fadxataanku wayse saaran yihiin xarakada oo labada xarakanu ka wadno xarakada xarafka iyo xarakada tanwiintu ay wadato oo xaasidiin idadaalka xarakadiisa iyo xarakadii tanwiinta taraakub baa lagu samaynaya si isleeg baa laysku saaraya mana kala horeynaya bkhilaaf sida idqaamka aynu arki doono waa fadxataanka iyo kasrataanka domataankana waxaad ku arki doontaa in xarafka xarakadii la godo oo xarafka xarakadiisii la godo xarakada tanwiintana lagu dullaabo oo maxay hayde iyadoo tilmaamaysa markaa inuu xukunku yahay idhaar calaamadda idhaarkuna waa taasi musxafka cumaaniga birasl cumaani markaad eegto xukunka labaad muxuu ahaa alidqaam min axkaami nun saakin tanuun wuxuu ahaa alidqaam idqaamku waxaynu soo sheegay inuu ahaa fi اlasli idkhaalu shayin fi shay in shay shay la dhex geliyo isilaaxana uu ahaa iltiqaaءu xarfin saakinin bimutaxarikin xayثu yasiiraani xarfan waaxida mushadada yartaficu allisaanu canhu irtifaacaة waaxida ama sida aymanu ku qeexaya iisaalu xarfin saakinin bimutaxarik xayثu yasiiraani xarfan waaxida labaduba kilaahuma sawa hada huwa alidqaam min xayثu اliصطilaax xuruuftiisa waxaynu sheegnay inay ahaayeen lix xaraf isagana alyaau wاlraau wاlmiimu wاllaamu wاlwaawu wاnnuun lixdaa xaraf oo lagu jamcinaya kelimatu yarmuluuna idqaamku waxaynu sheegnay in uu qeybsamayo laba idqaam bigunna mid marka xuruufta nuunta raabina tanwiinta lagu idqaamayo una ay la socoto iyo mid aysan una la socon idqaam biquna wuxuu lahaa afar xaraf alyaau wanuunu walmiimu walwaaw oo yanmu lagu kulminayay afartaa xaraf hadday nuun reeban iyo tanwiin daba dhacaan xukunka nuunta reeban iyo tanwiintu waxaa alidqaam in la dhexgeliyo xuruuftaasi nuuntii reebnadi tanwiintii nuuntii reebnadi tanwiintii in xuruufta la dhexgeliyo isla markaana quna ay la socto xagga labada xarafee kala soo waxaa lahaa idqaam bikayri quna oo macnaheegu yahay nuunta reebnee tawiinta hadday labadaa xaraf daba dhacaan allaam warra in la dhex gelinayo nuunta reebnadee tawiintii xuruuftaasi iyadoon wax qunni ayn la socon sababta idqaamka in xuruuftan yarmuluuna nuunta reeban iyo tawiinta in xuruufta yarmuluun lagu idqaamo sababta keentay waxa weeyaan nuunta iyo nuunta xuruufta nuun baa ka mid a ah. labada nuunood marka laysku idqaamiyo waxaanu leenahay idqaamkoogu waa tamaahul nuunta iyo miimta yarmuluuna kamida marka lagu idqaamayn waxaan olanaya waa atajaanus waa ay sifat alquna ayay wadaagaan oo sifo weliba laazim u ah fii kulli axwaalihi saynu arki doono afarta xarafee soo hadhina waxaynu leenahay attaqaarub iyo isku dhowaansho madhabka markaynu qaadano madaahib baa ku jirta waxaan madaahibtan insha allahu tacaala ku arki doonaa faahfaahintooda markaynu jazariga haleelno haddii iila hedhaado hada huwa sababta idqaamka keentay in xuruuftaasi nuunta raabina tanwiinta in xuruufta lagu idqaamo qunada marka xuruuftan lix baynu sheegnay alyaau wاlraau wاlmiimu wاllaamu wاlwaaw wاnnuun saynu hore u soo sheegnay afar xaraf yanmu marka nuunta raabina tanwiinta la dhex gelinaya qunaa la socota laba xarafna qunaa la socon laakiin saddex baa loo kala qaada xuruuftan saddex qaybood qayb la ysku waafaqay idqaamkiisa inuu kaamil ahaado isdhexgalku uu dhammaystirnaado iyo qayb laysku waafaqay in isdhexgalku uu naaqis ahaado iyo qismun ikhtulifa fiih iyo qayb laysku khilaafay qaybta laysku waafaqay isdhexgelintu waxa weeyaan laamka iyo ra'da in nuuntii reebnayd iyo tanwiintii laam iyo ra' la dhexgeliyo iyo idqaam kaamila waa la isku waafaqay iyadoon wax quniya ayna la socon waana markaa idqaam kaamil kaamil atashdiid labada xaraf qaybta labaad ee qaybta laysku waafaqay isdhexgalku inuu nuqsaan ahaado ama idqaam naaqisa u ahaadana waxa weeyaan alyaau walwaaw labadaa xaraf nuunta reebinta winta marka labadaa xaraf la dhex gelinayo idqaamku wuxuu aanahay idqaam nuqsaan ay ku jirto qunana ay la socoto labada xaraf ee soo hadhay annuun iyo almiim marka nuunta reebinta winta labadaa xaraf la dhex gelinayo waa laysku khilaafay qole waxay leeyihiin ictibaarka ama khilaafkuna wuxuu ka imanayaa qunada quna ku jirta marka min nuur aan leeyahy nuunka markaan nuunka dhex gelinayo iyo marka aan maxay hayde miim mased nuunka miimka dhex gelinayo marka idqaamkan ma waxaa la ictibaarin idqaam kaamil ama idqaam kaamila la ictibaarin mise idqaam naaqisa waxay ku xidhan tahay waxa la ictibaariyo haddii la ictibaariyo qunada miin nuur iyo miin masad ku jirta haddii la ictibaariyo inay tahay qunadu qunada xarafka koowaad ee nuunta reebinay twiinta hadday tahay oo la ictibaariyo idqaamku wuxuu noqonaya idqaam naaqisa haddii la ictibaariyo qunada ku jirta labadan xarafna inay qunada xarafka labaad ee nuunta labaad iyo miimta ay tahayna wuxuu noqonaya idqaamku idqaam kaamil tashdiid lidaalika ra'yiga fiican in la doorto labada la isku waafaqay waa laamiya ra' inuu idqaamkooga idqaam kaamila yahay waaw iyo maxaahdiyo ya-na uu yahay idqaam naaqisa labada laysku khilaafayna ictibaarka qunadu ka soo baxaya khilaafkoogu laakiin ra'yiga sawaabka u dhow waxaad moodaa inuu yahay in idqaamkooga idqaam kaamil atashdiid ah, la xisaabiyo idqaam kaamila ah, laakiin quno kii hore kaga duwan lidaalika waxaad ku garanaysaa maxaahde inuu idqaamkaas idqaam kaamila ah uu yahay nuunta reeban marka ay nuun daba dhacdo iyo nuunta reeban markay mim daba dhacdo waxaa la dul saaraa shadka maxayhayde miimka iyo nuunka labaad ayaa la dul saaraa haddaynu usoo noqonno calaamadda idqaamka waxaynu leenahay calaamadda idqaamka nuunta reeban marka ay daba dhacaan laam iyo ra marka ay daba dhacaan waxaa la samaynayaa nuuntii tajriid baa lagu samaynayaa oo sukuunkiibaa laga qaadaya isla markaana xarafka labaad ee laamka iyo ra'dana waxaa la dul saarayaa shad baa la dul min ladunhu iyo min rabbihim tanwiintana kadalika waxaa la samaynayaa laraxmatan liqowmin tanwiintii tataabuc baa la samaynayaa oo yani labadii xaraka xarakadii tanwiinta iyo xarakadii xarafka ayaa la istataabucinaya sida idhaarka tarkiibku si fiican iskuma saarmayo tataabuc xoogaa waa kala horeynayaan xarafka dambana ee laamkiiyo ra'dana waa la shadayaa laraxmatan liqowmin maala maala hudan lilmuttaqiin ra'uuf raxiim haddii tawiinti tahayna tawiintuna kadalika markaa nuunta reeban ya iyo wow lagu idqaamayana waxaa la samaynaya tajriid baa nuuntii tajriid baa laga qaadaya oo sukunkii baa laga qaadaya islamarkaana wowga iyo ya-dana wax shida lama saarayo nuunka iyo miimka soo hadhay labada xaraf u dambeeyanu sheegnay labadii laisku khilaafay xagga idqaamkooga ma kaamilkaa la xisaabinaya miso maxay haydee ee naaqiska waxaynu sheegnay ra'yigii aynu ku xoojinay wuxuu ahaa in nuunta labaad iyo miimta miim masad iyo miin nuur in la dul saarayo shadka nuunta horena calaamadeedu waxay noqonaysaa in tajriid lagu sameeyo waa ka wada istimeen xagga tajriidka nuunta in tajriid laga wada qaado laakiin labada xaraf afarta xaraf ee laam iyo ra iyo nuun iyo miim marka ay nuun reeban daba dhacaan waxaa la samaynayaa afartaa xaraf shad baa la saaraya nuunta reebanna waxaa lagu samaynaya tajriid halka labada xaraf ee ya iyo wowna nuunta tajriid lagu samaynayo labada xarafna laga qaaday iyagana shadka hada huwa alidqaam xukunka saddexaadi wuxuu ahaa aliqlaab iqlaabka waxaynu soo sheegnay inuu ahaa xagga luqatan taxwiilu shayi can weji <clears throat> in shayga wejigiisa hore laga bedelo wanuqalibuhum daata alyamiin wa daata ashimaal xagga istilaaxana wuxuu ahaa qalbu الnuuni الsaakinati wالtanwiini miiman mukhfaatan biguna in nuuntii reebnayd iyo tanwiintii loo bedelo miim marka ay ba daba dhacdo iyadoo miimtaana lagu ikhfaynayo ba'da daba dhacday qunana ay la socoto ikhfahaasi maadaamaynu labadii xukuna hore soo sheegnay sababta ama wejigooga tawjiiha yani idqaamka iyo tawjiiha idhaarka iطlaabku hal xaraf buu lahaa saynu hore u sheegno waa alba maxaa uu noqday in nuunta reebeedku inta marka ay daba dhacdo ba xukunkoogu iqlaab tawjiihu waxa weeyaan haddii la idhaahdo labadan xaraf nuuntii reebeedkuwintii ha la idhaariyo marka ay ba daba dhacdo qunadiina ha la yimaado culays baa imanaya oo inaan idhaahdo inaan nuuntii iyo tanwiintii idhaariyo anagoo quno la imanaya maadaama qunadu dee mar walba ay laazim u tahay in unta reeban iyo tanwiinta inaan idhaahdo waan idhaarinaya qunadiina waan la imanaya kadibna ba baan iطbaaqa shafatayn ama dee bishimihii isugu qabanaya waa culays inaan idhahdo min bad min bacd lidalika idhaarka culays baa ku jira in nuuntii reeban tanwiintii la idhaariyo markay badaba dhacdo isla markaana iyadoo qunadii la ilaalinayo ilan waa sifo u laazima ba'diina haddana la idhaahdo bishimaha loo soo godo culays baa ku jira marka idhaarku halkaasu ku baxay idqaamna waxaa diiday in laysku idqaamana yani ikhtilaaf nawca almakhrajayn labada makhraj nuunta reeban iyo tanwiinta iyo makhrajka ba'du waa kala duwan yihiin haddaan labada makhraj tanaasub oo sida e, taqaarubka ama tajaanuska ama tamaatilka una u dhaxaynina idqaamku markaa ma imanayo markaa labada nooc waa kala duwan yihiin qilada tanaasubkuna waa yar tahay oo maxay hayde wax munaasabaa oo labadoo laysku idqaami karaa meesha ma jirto lidaalika markii idhaarkii uu imtinaacay idqaamkiina uu imtinaacay waxaa lala yimiday yani maxayd alikhfa oo markaasaynu arki doonaba markaynu tacriifkiisa ama aynu ku jirno tawdiixiisa xaalad u dhaxaysa idhaarkii idqaamka isaga ayaa lala yimida marka ikhfaagii ikhfaagiina markaa waxaa tawasul oo lagu gaadhay iqlaabkan oo in la ikhfeeyo nuuntii rabnada ba lagu ikhfeeyo waxaa lagu gaadhay in nuuntii horta iyo tanwiintii loo bedelo ba baduna markaa kadib waxaan ujeedaa in nuuntii reebneed iyo tanwiintii loo gediyo miim kadibna miimtaa laga soo gediyey nuuntiiyo tanwiinta in lagu ikhfeeyo bada maadaamo badu iyo miimku ay wadaagaan xagga makhrajka nuuntana ay wadaagaan maxaahede xagga qunada miimtu maadaama bada la wadaagto xagga makhrajka nuuntana ay wadaagaan xagga qunada lidaalika tacayana alikhfaa ikhfaagaana waxaa lagu gaadhay iqlaabka aynu sheegnay calaamadda iqlaabka aad ku garanayso musxafka waxa weeyaan nuunta reeban marka ay badaba dhacdo waxaad arkaysaa iyadoo maxay hayde uu dul saaran yahay miim sahiir miim sahiira la dul saaraya miim bacd isagoo miimkaasi markaa dalaalo uu yahay in nuuntii loo gediye miim tanwiintana xarakada xarafkii khaawiyatan bima marka tanwiinta khaawiyatan taada xarakadeedii la saaro xarakadii tanwiinta waxaa loo bedelaya halkii xarako laga dhigi lahaa tanwiinta waxaa laga dhigayaa miim lanna tanwiinta waxaa loo bedelay miim khaawiyatan bima min bacd xukunka afraadi waxa uu ahaa alikhfaa ikhfaagu waxaynu sheegnay xagga luuqada inuu astatru yahay isilaaxana uu yahay annutqu binuuni saakinati watanwiini bixaalaة bayna alidhaari wاlidgaami caarin can الtashdiidi maca baqaa'i algunati fi اlxarfi اlأwal ikhfaaga xuruuftiis waxaynu sheegnay in uu yahay inta soo hadhay oo idhaarkii lix markay u tagaan idqaamkiina lix ay u tagaan iqlaabkiina uu hal u tago saddex iyo tobankaasi marka ay hadhaan shan iyo tobanka xaraf ee soo hadhay waxaa iska yeeshay alikhfaa nuunta reeban iyo tanwiinta in xuruuftan soo hadhay shan iyo toban shan iyo tobanka a lagu ikhfeeyo sababta keentay ama wejiga maxaahayda keenay in nuunta raabaniya tanwiinta shan iyo tobanka xaraf lagu ikhfeeyo waxaa weeyaan n kow nuunta raabaniya tanwiintu markii ay u dhowaan waayeen xuruuftan shan iyo tobankaa xagga makhrijkaa markay uga dhowaan waayeen sidii xuruuf ilidqaam ay ugu dhowaayeen maxay hayde horta in wejigan nuunta raabaniya tanwiinta in xuruuftan lagu ikhfeeyo sababta keenta waxa weyaan umay dhowaanin nuunta reeban iyo tanwiintu xuruuftan xagga makhrajka siday xuruuf alidqaam ugu dhowaayeen ugamayna fogaanin xuruuftan siday xuruuf alidhaar ay ugu dhowaayeen marka xaalad dhexay noqdeen waxaa la siiyey markaa xukun dhexe oo ah markaa alikhfa xukunkaas lannu idhaarku wuxuu ahaa ibqaau daati ifati daati alxarfi wasifati maca in xarafka sifadiisi iyo daatadiisii la baaqi man aman hadda nuunta sifadeeda qunada iyo iyada daatadeedaba waa baaqi yeelay idqaamka kaamilkuna wuxuu ahaa maxay idhaabu daati اlxarfi wasifati macan in xarafka daatadiisii sifadiisa mar la wada qaado oo min ladunhu nuuntii meesha kuma jirto laan baa yaala min rabbihim ra' baa taala marka idhaarku waxa weeyaan in daatadii xarafka iyo sifadiisii la baaqi yeelo idqaamka kaamilkuna waxa weeyaan in maxaa labadoodiiba la qaado waxaa isku soo harhaya oo wax wadaagaya ikhfaaga iyo idqaam biqunaha waxaa lagu kala saarayaa oo aynu ku kala soocaynaa waxa weeyaan marka aynu nidhaano nuunta reeban horta waxay ka soo baxdaa oo makhrajkeyga saynu ka arki doono makhaarij alxuruufi matni aljaziriya nuuntu waxay ka kooban tahay iyo tanwiintu waa mide laba makhraj makhrajkoogu laba nisf uu ka kooban yahay waa nisfa طarafu lisaanka qeybta hore waxay ka soo baxdaa طarafu lisaan مع ما يحاذي من لثة ثناء العليا تحت مخرج اللام بقليل waa qeybta koowaad oo nisfa almukamal baa la waa qeyb la dhammaystirayo qeyb labaad oo waxay ka kooban tahay ah qunada ka soo baxaysa khayshuumka ama sanqaroorka oo labadaa qeybood ayuu makhrajkeegu ka samaysan yahay ama uu ka kooban yahay mana suurtogeli karto inuu hal midun u yimaado haddii nuuntii caadiga hayd la rabo lidaalika makhrajkeegu labadaa qaybood ee uu ka kooban yahay waxa la dhaha aljuz allisaani oo waa طarafu lisaanka iyo aljuz alkhayshuumi oo waa qunada ka soo baxaysa marka aynu leenahay waxay u dhaxaysaa ikhfaag wuxuu u dhaxeeyaa idhaarka iyo idqaamka idqaamka kaamilka idqaam muqonahana way wadaagaan waxay ka soo baxaysaa marka aynu nidhaahno nuunta reeben labadaa makhraj buu labadaa nisfuu ka koobay makhrajkeegu aljuz allisaani oo طaraf lisaana iyo aljuz alkhayshuumi oo ah qunada marka idhaarka aynu joogno labada juziba waa baaqi man aaman juziga lisaanigaa ah waa baaqiyo man aaman طarafu lisaanka waa isticmaalaya juz alkhayshuumigina waa baaqiyo qunada waa soo baxaysaa haba yaraatee marka idqaamka kaamilka la joogana waxa maxay hayde labaduba waa maqan yihiin oo min ladun markaan idhahdo nuunta juz lisaanigii oo araf lisaankii iyo kii waa maqan yihiin waxaa isku soo hadhaya idqaam biqunna iyo alikhfaa waxay wadaagayaan maxaahayde labadooduba waxay wadaagayaan oo ay ka siman yihiin juz-a oon horta shaqaynayn oo macduuma laakiin juziga khayshuumiga uu baaqiyay markaan leeyahay man yacmal iyo minkum marka aan leeyahay juz-a waa macduum oo ma jiro oo ma shaqaynayo laakiin juزiga khayshuumigu waa shaqaynaya maxaa lagu kala saarayaa oo haddii ay intaa isku soo hadheen waxaanu sheegnay idhaarkii way kala baxeen ikhfaagii iyo idqaamkii kaamilkii iyo ikhfaagiina waa kala baxeen waxaa isku soo hadhay ikhfaagii iyo maxayhayde idqaam biqunihii ayaa isku soo hadhay waxay wadaageen labadooduba in juz alisaanigu uu macduum yahay laakiin juziga khayshuumiga uu baaqi yahay waxay ku kala hadhayaanna waxa weeyaan duulka iyo dhararka qunadan kala soocaysa waxaynanu insha allahu tacaala ku ogaan doonaa farqiga markiisa soo raaceen labadoodii farqiga u dhexeeya ee ay ku kala hadhi doonaan ikhfaag iyo idqaambi qunuhu insha allahu tacaala xalqadda soo socota wailaa hunaa naktafi subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk